bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamiin wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna shaykhu salix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhum ila sufyaan bn cuyeyna an camr bni dinaar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr bn cas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxman yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama wa min طaraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'ihim usuula lmutuun khaasatan usuula xadiidi lmustafa warasuuli lmujtaba sala allahu alayhi wcala aalihi waصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl wاlajl fahada huwa almajlis athaamin cashar min majaalisi iqra'i wa tacliiqi wa sharxi kitaabi cumdat alaxkaam lilimaam almaqdisi caleyh raxmat ullahi fi leylat alkhamis min jumaad alula caama alfin warbacumiya wasabcin halaatiin alhijra ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل inahu jawaad kariim wbilijaabati jadiir alla mahadi kadib majliskan oo majliskii toban iyo sideedaad ee majaalista dulmarka kitaabka cumdat الأحكام uu leeyahay alimaam almaqdisi caleyh raxmat ullah habeenkan waa habeenka shanaad ee bis jimaadal uulaa kun afar boqol soddon iyo todobada hijrada nabigeena sala allahu calayhi waala alihi wasaxbihi ajmaciin kitaabka aan bilaabi doona caaw insha allahu tacala waa kitaabu alqadaa qadaha ayuu kitaab yahay weyaan qaadinimada iyo xukunka ayuu u yahay weeyaan qadaha waxaa la yidhahdaa tabyiinu اlxukmi alsharci walilzaami bihi wa fasli lkhusumaat in la caddeeyo xukumka sharciga caddayntaas kadibna lisku qasbo lisku ilzaamiyo iyo doodaha in la kala dhexgala dadka oo doodahooda la kala xukumo oo la kala saara ayaa qadaaga la yidhaahdaa weeyaan xadiidka saddex boqol iyo todoba iyo lixdanaad can caaishata radia allahu tacala canha waardaaha qaalat caaisha waxay leedahay qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad wa fii lafdi man camila camalan alayhi amalan laysa calayhi amruna fahuwa rad can caaishata waxaa laga weri radia allahu tacala canha waardaha qaalat caaisha waxay leedahay um lmuminiin qaala rasulla rsulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axdaa qofka soo biiriyo oo soo kordhiya fii amrinaa diintanaga ama amarkanagan haadaa ee kan ah maa shay soo biiriyo laysa aanan ahayn minhu isagaan ka mid ahayn fa huwa isaga raddun ay marduudun calayhi waa lagu radinaya waa lagu celinaya weyaan wa fii lafdin lafdina waxaa ku sugnaa man camila qofkii qabta camalan shaqa iyo camal qabto oo laysa aynan ahayn calayhi isaga dushiisa amruna amarkanaga usan muxuu aha ku qotamin uun ku taagneen fa huwa camalka isaga raddun qofka waa lagu celinaya weyaan xadiidkan waa xadiidka aad taqaaneen mashhuurka ahaa oo nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam uu ku caddeeyey wax alle wixiiba diintan loo tiiriyo oonan muxuu ahaa amar nabigeena sala allahu calayh waaalih wasalam ama muxuu aayad qur-aan ku sugnano diin ahaana loo ictimaado in qofki arinta ayada sameeya ama camal fala camalka asagaa wejiga lagaga dhufanaa baabkana wuxuu yahay baab alqadaa maxaa ka khusay marka qada in laga hadlo kadibna man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun wejhulmunaasabada maxay ta marka wejhulmunaasabada waxaa weeyaan caqdiga faasidka ah amaba xugunka faasidka ah waa xugun aanan ku qotamin oon ku taagneen amarka nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa ixdaad waa soo biirin marka qofkii isaga ahaa oo camalka asaga sameeyey amaba qadaha asaga ee riday wejiga lagaga dhufanaya ciddii uu xukumayn wax u ansaxaaba ah yaraatee lama arka halkaas ayaa loo daliishanaya weyaan kadalika haddii qofka qaadiga amarkiisa iyo xukunkiisa u khilaafo xukunka allah subxaana wa tacala ama xukunka nabigeena sala allahu aleyh waali u khilaafo iyadna waxaa loo daliishanayaa inuu marduud caleyhi asaga lagu celina weyaan halkaas ayuu sheekha caleyh raxmatullah eh, munaasaba ugu dhigtay weyaan xadiidka saddex boqol iyo sideed iyo lixdanaad can caaishata radi allahu tacala canha wa ardaaha qaalat umumuminiin dakhalat hindun hinda bintu cutba ayaa usoo gashay imra'atu abi sufyaana abu sufyaan xaaskiisa ahayd ama haweentu u qaba ahayd calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla usoo gashay fa qaalat kadibna waxay tihi yaa rasuula allaahiow ina abaa sufyaana ninka abaa sufyaan layihahda rajulun waa nin oo shaxiixun aad u gacan adag bakhiil ah weeyaan laa yuctiinii ima siiyo min anafaqati nafaqadana igama siiyo maa ima siiyo yakfiinii igu filan ow yakfii ku filnaada baniya carruurtayda ku filaadana ma bixiyo weyaan biilkii ayuu nagu gaabiyaa oo in yaroo kooban oon aniga iyo carruurtii nagu filleen ayuuna siiyaa ilaa maa ahadtu wixi aan ka qaata mooyaan min maalihi maalkiisa bihayri cilmi isagoo ogeyn wax aan gacanta aan u yara taagto oon yara soo siibta isagoonan war ka haynin waa baab kale laakiin muxuu ah inuu maal nagu filan oo biil nagu filan la waa mxuu ah, ah, waxaa weyan suuragal ma ahan fa hal calaya dushayda ma ahaata fii daalika inaan gacan dhaafo isagii min junaaxin wax dembi aniga marka dushayda ma ahaatay nabi allow haddii aan nafaqadii aniga aan xaq u lahaa iyo nafaqadii carruurta ay xaq ugu lahayd abuu sufyaan uu muxuuha gaabiyey in marka aan muxuuha isagoon ogeyn wixii aan ka qaato oon kadibna aniga iyo ilmihii ku nafaqay muxuu ahaa nolol fiican ku noolaano arinta ayada ah isagoon ogeyn gacandhaafka isaga ah wax dembi ah oo qiyaamo ilaahay subxana wa tacala xaggiis nooga imaana ma saasay ku tiri radia allahu anhu ardaha fa qaala rasuul lah wuxuu yidhi sala allah alay slm khudii waxaad ka qaadataa min maalihi maalkiisa bilmacruufi si wanaagsan si wanaag ah wax uga qaada weeyaan maa ka qaado yakfiika kugu filan aw yakfii ku filan baniika carruurtaada ku filan qaado ayuu nabiga alai sla slam yihi weyaan xadiidkan axkaam badan baa ku jirta waxaa ka mid ah in qofka mustaftiga ah oo fatwada muxuu ahaa qof inuu weydiin rabo ninka sheekha ah wax weydiin rabo qofki inuu qofkii muxuu ahaa kale oo qofkii aad muxuu aha wax ka weydiinaya ceebo aad inaad sheego si macnihii loo fahma inay dhibaato lahayn hadduusan ula qasdaynin kucaabayn iyo tacyiir taas waa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka ku sugan oo idna laga qaadanayaa ninka hadduu gacan adag yahay oo biilkii reerkii ku filnaa isna awood uu lahaa uusan bixinaynin qofka hadduusan awood lahayn liyunfiq duu sacatin min sacatihi waman qudira caleyhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah taas ayaa mxuu ahaa loo baahan yahay qofka haddii marka intii u awooday u bixiyo haba yaraadeena dhib ma laha laakiin haddii aad qofkii wax haysto kadibna in ilmihian ku filnayn aad siina iyo reerkii islaantii marka inay muxuu ah gacan dhaafto wixii ay soo qaadato waxba iyadna ishkaal ma lahan xadiidkaasaa laga qaadanaya weyaan culimada marka xadiidkan markay ka hadlayeen waxay leeyihiin nabigeena sala allahu aleyh ali markuu xadiidkan eh, gabadhaas xaaska abu sufyaan uu muxuu ahaa u fatwoonayey ama uu la hadlaayey boosku u taagnaay muxuu ahaa baaba alqadaa oo qaadinimo miyuu u qaabaysnaa kow mise baab alifta oo nin sheekha wax la weydiina ah oo kale ayuu ahaayo fatwadi masalada xukunkeeda muxuu yahay unbuu ka jawaabayey culimada waxay leeyihin marka hadduu baabal qada ahaa ood xugun ahaan u dhacay wuxuu gooni ku yahay gabadha ayada cid kale oo arrintaas samayn karta oon qaadi uusan u xukumin ma jirto weyaan hadduu nabiga marka qaadinimo muxuua u jawaabayey oo kale xukumay oo abu sufyaan oo maqan baa muxuu alqada cala alghaa'ib lagu sameeyey haddii laakiin nabiga u ah ala muftin mid fatwoonayey oo xukunka sharciga uuna caddaynayey lahaa waliayriha min nisaai muminaat ayada iyo mxu inta la xukunka ah qaadana culimada inta qaalibkana waxay qabaan amaba mxu sida raajixa inuu nabiga ala sla slam muftin mid fatwoona inuu ahaa ayay qabaan raximahum allah raxmatan naam xadiidka saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can ummi salamata radia allahu tacala canha waardaaha qaalat umu salama waxay tidhi radia allahu tacala canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi waslem rasuulka alleh samica wuxuu maqlay jalabata khasmin dad murmayaan codkooda iyo muxua ah, buuqooda ayuu maqlay bibaabi jalabada marka lababa loo isticmaalaa codka tirada badan oo isdhexgala oo buuqa aan aadna u kala cadaynoo laakiin muxua ah, dooda oona tirada badan loo isticmaalaa lugta mxuu ahay digdigtana waa loo isticmaala labadaba marka jalabada waxaa weeyaan dad murmayaan qoobkoodii lugtoodii iyo mxua codkoodii wixii umumtoodii ayuu nabiga maqlay nacam jalabatan jalabata khasmin dad murmayaan mxuu ahay codkooda iyo socodkooda ayuu nabigan maqlay sal l bibaabi xujratihi guriga iyo qolka u degnaa albaabkiisuu ka maqlay fa kharaja nabigu usoo baxay oo fa wuxuu yidhi nabigeena sala allahu aleyh wasalam alaa hooyay inamaa aniga basharun ibni aadan ayaa nahay oo milukum adinka idinla too ah xagga biniaadanimada wa inamaa yaatiinii waxaa ii imaada alkhasmu dad murmayaan oo doodayaan ay ii yimaadaan falacalla waxaa marka dhici karto bacdakum qaarkiin an yakuuna inuu ahaada ablaqa mid ka fasaaxad badan oo ka aftahansan min bacdin barka kale oo fa axsibu aan u malayo marka annahu ninkaas fasiixa ah oo aftahanka ah saadiqun inuu run badana yahay oo isaga run sheega inaan u malaya dhici karto oo fa aqdii lahu kadibna aan u xukuma wax uusan lahayn faman qadaytu qofkii aan u xukuma lahu isaga bixaqi muslimin qof muslim xaqiisa fa inamaa hiya iyada qicatun waa gobol oo min annaari naar ah falyaxmilhaa ha qaato aw yadarha iskaga taga weyaan xadiidkan waa cid shadiida weyaan haddii aad qaadiga xitaa kuu xukuma xukunka asagoo qaadigu u xukumay xukunka alla subxana wa tacala waba kama bedelay nacam waad qaadanaysaa laakiin fii xaqiiqati watudluu biha ila alxukaami litakulu fariiqa min amwaali nnaasi oo kale wa nacam inaad marka aad loo soo raaraciyo oo loo keena xukaamta dadku wax kala xukumaan waxa looga keenana sababta ay tahay in maal dadeed lagu cuna waa dhici kartaa hadda tusaale ahaan qof qofba laba qofba muxuu aha isqabsanayaan qof waa daalim qofna waa madluum shaki ma lahan sida asalka saas weeyaan maadaama ayin mid marka dhaqaalo u haystaa loo yaroo qabsanaya kadibna xaqii qofkan ulahay wuu duudsiinaya mana keenaysa in xoolaha iyaga waxa u qaatay xaq asaga asaga inuu yeesho uma banaynaysa bal cadaab iyo naar ayuu mxua qofka ku mudanaya weyan waa halis naam xadiidka saddex boqol iyo toddobaatanaad can cabdiraxmaan ibn abi bakrata waxaa laga wariyey radia allahu taala anhu arda qaala wuxuu yidhi kataba waxa qoray abi abahi oo abi bakra ah nufey ibnu xaari weeyaane wa katabtu lahu anaana u qoray weliba ilaa ibnihi wiilkiisa oo cabdilaahi ibn abi bakra cabdulahi ibn abi bakr ah oo cabdiraxmaan kala dhashay abubakrahana u dhalay ayuu u qoray wa huwa cabdilaahi ibn abi bakrana qaadin qaadi ayuu ka aha bisijistaan meesha sijistaan la yidhaahdo ayuu qaadi ka ahay waraa nahri dhankan hadda muxuu ahaa kore oo waxa weeyaan bakistan iyo hindida iyo dhankaas waa noqon kartaa waxaa kaloo noqon kartaa eh, afghanistan iyo xuduud bay leeyihin dabcan fii haalib alaxwaal inay noqotona dhankan muxuu aha sijistaanka oo ay noqotay u badan tahay mxua dhankan iiraan xaggeed inay noqoto nacam wa huwa isagana qaadin uu qaado ka ibisijistaan meesha la yidhahdo wuxuu u qoray anlaa taxkum warniyahow cabdilaahiyaw xukumin bayna inayni laba qof dhexdooda ha wa anta adigana qadbaanu mid caraysan adoo ah ha kala xukumin wey ha fa inii aniga samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquulu rasuulka alla oola laa yaxkumu axadun qof yuusan xukumin bayna nayn laba qof yusun mxuu ahaa dhexdooda xukumin wa huwa qadbaanu isagoo caraysan wa fii riwaayati riwaayadna laa yaqdiyana yuusan xukumin xakamun qof xaakima bayna nayni wahuwa qadbaanu isagoo caraysan xadiidkan marka wuxuu caddaynaya qofka xaakimka ah waxaa loo baahan yahay an yaxkuma wa misaajuhu wa xaaluhu wa nafsiyatuhu muctadila naftiisa iyo mxuu ahay abiicadiisa iyo xaaladiisa iyadooy mxuu ahay caadi tahay oy inuu wax kala xukumo wax kasta oo marka keeni karo inuu iska dhowro waxay la too tahay nabigeena sala allahu caleyhi inuu diiday qofka xaaqiinka ah oo ahaa ay ku dhegan kaadada ama saxro ku dhegan tahay amaba si un looga hayo in muxuu ahaa aad salaad galo isagoo wixii iskasoo muxuu ahaa fududayn karo oy suuragal noqon karta nabigeen uu diiday caleyhi salatu salaam arrinta ayada maxaa yeeley salaadii khushuuc ayaa mowdin khushuuc qofki inuu rabbi subxaana watacaala la koodo la hadlo booskeeda weeyaan booska asagaa marka qofka hadii wax kale ku dhegan yihiin oo fikirkiisi buu ku mashquulsan yahay goormaad muxuu ah masqushi ku orada marka idbaabka waa halaabay waxaa la mid marka qaadigii weliba ka daran taa weliba tan xaq alla wayaan oo xaqa alle inta badan cafi iyo musaamaxuu ku dhisan yahay laakiin xaqa bini aadamka waxa weye qaa'iman cala mushaaxa inaad qofka wixiis ku bakhaylo ayaa asal u ah bini aadamka nacam watuxibuna almaala xuban jaman qofka wixiis inuu ku dhegnaado ayaa asal u ah marka maal bini aadan adoo xanaaqsan marka hadii lagu yimaado waxaa laga yaabaa inaad intaad mid u yarbagi weyda aad mashudusha aad ka saartaa laga yaabaa kadalika adoo muxuu ahaa kaadi ay ku haysa saxro ay ku haysa aad u baahan aad u ooman wahaakada adoo muxuu aad u naxsan ama aad u faraxsan adigoo aad u murugaysan intaba waxay leeyiin culimada qofka inuu wax kala xukuma waa laga haboon yahay mana fiicna laakiin haddii isagoo inta iyada qaba uu xukuma kadibna xukunkiisa xukunka saxda ay u noqda waxaa weyaan xukunka asaga wuu fulaya yakuun naafidan laakiin waa xugun laga haboona inuu sameeyo weyaan iyadoo laga baqay inuu qofka khalad iyo gaf ku dhaca can abi bakrin waa abi bakrin radia allahu tacala canhu arda laga wariyey qaala wuxuu abu bakr qaala rasul wuxuu yidhi sala allah alay slam unabiikum ma idiin sheega biakbari lkabaa'iri dembi weyn kan ugu weyn ma idiin sheega akbari lkabaa'ir kabaairta kan ugu weyn ma idiin sheega ama inta ugu weyn ma idiin sheega alaaan saddex jeer buu nabiga ku celiyay sal lla ly slam qulnaa waxaan yidhi yaa rasuula allahyo balaa ha balahaahay yaa rasuullahyow balada marka waa nacam iyo ziyaado qaala wuxuu yidhi alshraaku billaahi ilaahay oo wax lala wadaajiyo ilaahaynimadiisa iyo cibaadadiisa wax lala wadaajiyo ayaa ugu weyn weyaan tan labaadna xuquuqu lwaalideyn labadi mxuu ahaa dhashay qofka inuu mxuu aha caasi ku noqdana ayadna waxay ka mid tahay kabaairta waaweyn wa kaana nabigan wuxuu aha tan saddexaad wa kaana wuxuu aha nabigan muttakian mid muxuu aha dangiigsan qof wax fudud kusoo dhiibay qalin oo kale kusoo dhiibay adoo tankigiisanaad ka qaadanaysaan laakiin haddii aad muxuu ahaa wax weyn miis oo kale adoo maxaa saa yaraaho tankigiisaduu kusoo dhiibay magacan baad ku qabanaysaa usoo fariist ama waal muxuu ahaa kulul oo cunno ay ku jirta lagu soo dhiibay oo saxanaad weyn maxaad samaynaysaa waa marka arrintan saddexaad marka culayskeeda ayaad nabiga la soo fariistay alai salatu iyo muxuu ahaa khatarta ay wa kaana nabigen wxu sal l sl mutakian mid muxuu dangiigsan fa jalasa waa soo fadhiistay marka wa qaala wuxuu yidhi alaa hooyaay wa qowla zuuri war hadalka beenta iska dhowra iyo wa shahaadata zuur iyo markhaatida beenta ah famaa zaala nabiga kama zuulin yukariruhaa inuu hadalka asaga kusoo celcelina xataa qulnaa ilaa aan ka dhahna laytahu muu sakata iska aamusa nabiga nabiga muu iska aamusa oo yani xaaladda inta fahanay oo wixii ilaa aan heerkaas ka gaarno oo nabiga u naxno ayuu celcelinaa alai slat slaam alaa wa qawla zuur alaa wa shahaadaa zuur maxaa yeeley shirkiga inta badan qof mumin inuu ku degdego waa adagtahay kadalika ayadna abciga bini aadamka ilahi ku khalqi subxana wa tacala ayadna inuu qofka caasi ku noqdo labadii dhashay inta badan asal ma ahan lidalika wuxuu kaga kaaftama nabiga inuu ishaaro ood sheega laakiin in muxuu aha qofka uu been sheego ama uu been ka ama maslaxo qaraabanimo ama ma ilaa dalik waxuna ku jiraan sidaa darteed nabigana sal ll ly slam arrinta uu ku celeliyay ilaa saxaabada ee u naxaan nabiga nabiga ah, waan fahanay nabigu marka muu iska aamus nabigana sala allahu aleyh ali wasalam nacam xadiidka laba iyo todobaatanaad can ibni cabaasin cabdillahi bn cabaas radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sala allah alay slam qaala nabigan wuxuu yidhi low yucطaa haddii la dadka bidacwaahum sheegashada ay sheeganayaan la daca waxaa sheegan lahay naasun dad dimaaa rijaalin rag dhiigood ay sheegan lahaayeen iyo wa amwaalahum maalkood ay sheegan lahaayeen walaakin warka lagu laabay alyamiinu dhaarta cala almudaci qofka wax sheegto oo wax ay ka maqan yihiin alyamiinu dhaarto cala almudacaa calayhi qofka wax lagu sheegto ayaa dhaar laga rabaa weeyaan waxay ahayd nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu leeyahay haddii nin walba wuxuu sheegta uu liska siin lahaa dadba baa waxay sheegan lahaayeen dad inay muxuuha dhiigooda ay banaystaan ama dhiig ay ku leeyihiin ma amaba maalkooda iska sheegan lahaayeen weyaan laakiin qofkii wax sheegana oo dhib muxuu aha sheegana waxaa laga rabaa sida xadiid kale ay caddaynaysa markhaati baa laga rabaa albayina qofkii haddii aad markhaati la waayo ood laakiin yidhaa baa wax iga qabana oo markhaati la waayo qofkii mudaca caleyhi ah lagu sheeganayey marka waxaa laga rabaa inuu isaga marka dhaartood yidha wallaahi uma billaahi uma tallahi waxba ninkan kama qabo saas ayaa marka loo bahan ya qofku isbaryeelaya lianna shahaada asaga loogama baahna maxaa yeele huwa maca alasli ninka kitaabu haystaa maalan kitaabkaana lagu qabsaday kitaabkia lagu qabsaday asalka kan ku qabsanana kitaabka gacantiisa kuma jiro waa shee waxbuu sheeganaya sheegashadaas marka waxaa dhabayn kara laba markhaati oo cadaalada ah inuu qofka keeno waliba markhaatidii taskiya loo bahanya in markhaati cadaalad ay yihiin la ka markaas kadib ninkan hawshiisa la geli karaa laakiin hadduu nin iska socdo yihah ninkan kitaabkan u wataanaa iskala maxaan ku xaqiijinayna markhaati ma haysa waa marka ninki alle dhaara adaa dhaaranaysaa marka qofkii kitaabka watay ilan asaga awood buu leeyahay wixii gacantu ku haystaa asal ahaan isaga ayaa wixii iskala ilaa laga hela cid marka wixii burisa saas weeyaan kitaabu lacima kitaabka halkan waxaan ka cunada la cuna iyo waxyaabaha la cuna wixii bannaan iyo wixii aan banaanayn inta badanna wuxuu ka hadli doonaa sheekha calayhi raxmat ullah wuxuu soo keeni doonaa waxyaabahan madbuuxaadka ah ama nuxuuraadka ah waxyaabahan cunada la gowraca amaba muxuu aha la bireeyo geeli arigii loodii iyo wixii la ah fardihii bakaylihii wamaa ilaa dalika waxyaabahaasu marka qeybo ka mid ah ayuu doonaa weyaan wax kalena waa imaan doontaa insha allahu tacaala xadiidka saddex boqol iyo todoba can nucmaan ibni bashiirin radia allahu tacala canhuma qala wuxuu yihi nucmaan samictu rasuulalahi baan ka maqlay sala allahu aley waslm yaquulu nabigaanola wa ashaara wuu ishaaray nucmaan wa fii riwaayatin wa ahwa wuu hoobeeyey annucmaanu nucmaan biusbucayhi labadiisa farood ilaa udanayhi dhagihiisu saas ugu hoobiyey oo saa muxaa u saara weeyaan wuxuu yidhi waan ka maqlay ujeeda marka macnaheeda samictu waan ka maqlay markuu lahaa saasuu gacmaha dhagaha u saaray weeyaan nabigeenaan ka maqlay sala allahu aleh waali waslem yaquulu nabigooleh ina alxalaala xalaasha bayinun way caddahay wa ina alxaraama xaraamtana bayinun way caddahay wa baynahumaa xaaraanta iyo xalaasha umuurun baa u dhexeeya mushtabihaatun ee isu eg eg ee dhanna xalaal uga eg dhanna xaaraan uga eg shubha ku jirta markaad dhan ka fiirsa waa isle waxaan waa xalaal markaad dhan ka fiirsama waxaan see yihiin waa arrin marka muxuu ahaa fifty fifty ah ama badda inay ka badantana waa laga yaba dhan ay u badato dhan lakin wax arrin un xoogaha culays oo jira laa yaclamuhunna ma gartaan in badan oo min annaasi laa yaclamuhuna ayna garanaynin kaiirun in badan oo min annaas dad ah. faman ittaqa qofki iska ilaaliya ashubahaat waxyaabaha isku dardarsan oo shubahaadka ah, oo xaaraannimada o aadka u kala muuqanin istabra'a wuxuu muxuu aha bannaanka dhigay ood badbaadsaday lidiinihi diintiisa badbaadsaday wa cirdihi sharaftiisa iyo nasabkiisana badbaadsaday wamaa waqaca qofka ku dhaca fi shubahaati waxyaabahaas shubahaadka qof dhacana waqaca wuxuu ku dhacay fi lxaraami xaraam buu ku dhacay weyaan nabiga tusaalo keen marka alei slat slam wuxuu ninkaad la tagay nabiga ka raaci qof la jira ah oo xoolo la jiro ari buu la jiraa maalan loow la jiraa geeloo la jiraa wamaa ilaa dalika oo yarcaa xoolihii ku daajiyo xawla alximaa sohdintii iyo xuduudkii ku daajiya muxuu ahaay agagaarkeeda yuushiku ninkaa wuxuu u dhow yahay ood khatar ugu jiraa an yartaca fiihi yuushiku wuxuu u dhaw yahay an yartaca fiihi in xoolihii meeshii uu ku dhex daajiyo oy meeshii galaan ayuu halis ugu jiraa weeyaan alaa hooye wa ina likulli melikin boqor la arka ximan xuduud ayuu leeyahay iyo meel usoohin leeyahay oo u xiran alaa hooye wa ina ximallaahi ilaahay muxuua xuduuddiisa iyo inta xirana maxaarimuhu intuu xaaraam yeelay weeyaan intuu xaaraam yeelay waa looma dhowaan kara alaa hooye wa ina fi ljasadi jirka waxaa ku sugan mudqatan gobol yar ayaa ku sugan in yar cad yar oo waxaa weeyaan hilib ayaa ku sugan idaa saluxat haddii ay suubata saluxa aljasadu jirka wuu kulluhu dhammaantii wa idaa fasadat haddii ay fasaadana fasada wuu fasaada aljasadu jirka kulluhu dhammaantii alaa hooye wahiya iyadan alqalbu qalbiga weyaan xadiidkan marka wuxuu ka sheekaynayaa nabigeena sala allahu aleyh wasalam inuu leeyahay xaaraantin waa caddahay xalaashana waa caddahay lakiin waxaa udhexeeya shay xaaraanna aanan ahayn xalaalna aan ahayn xalaalnimo aan ku caddayn xaaraannimona aan ku caddayn oo qofka in badanoo dad ka mid ah ay aqoonin qofka muminka marka mowqifkiisa marka arrintaa timaada shayga haddii marba ay waxaan waa xaaraan may xalaal weye wixii ay marba halkaas mise waa sidee wix waa lagu yara ay imaado inuu duurka ka mara maxaa yeele badbaado waxay u tahay diintiisa waxay badbaado u tahay sharaftiisa iyo mxu ordigiisa ay badbaado u tahay weyaan maxaa yeele haddii la yidhahdo or ninkii hebel akhyaarta ahaa baab laga yar sheekisnaayo baab riba oo mxuu aha culamada qaarna ay leeyihin waa saas adoo dhex dabaalina markiiba shabada dusha lagaaga dhufani oo ninka meeshaan hirbadii ayuu dhex dabaalinaya wahaakada marka waxyaabahaasi qofka inuu xitaa sharaftiisa iyo diintiisaba badbaadsada waa shay aan laga maarmaynin sida nabigeena sheeg sal allahu alay ali wasalam nabiga tusaalu bixi marka haddii qof beer oo kale tusaale ahaan aan soo qaadna beer aad u cagaaran oo salag yar saa ugu wareegsan ama ood yar saa ama ari u ariga uu marka meesha ku daajiyo meesha gagaarkeedii daajin meesha lagu daajinaya bananka waa taqanaa meel xiran oo beer ah oo xiran sida ay tahay iyo cagaarkeeda iyo quruxdeeda iyo waxyaabaha ariga iyo xoolaha soo jiidin kara waad garanaysaan banaankiina waa meel abaar ah waxba ayna ka jirin alihii qofka markaa ku daajiya marka dambe muxuu ahaa hal neef ari ah, inuu inta u dusa ama ay gruub u dusaan ama laftiis markuu w celin waa inuu faraha kala baxo ama ad ka mashquula kadibna ay beerti ay xoolihii daaqaan khatar ayuu ugu jira ayuu nabig le sal allahu aleh marka waa khatar ximahda marka waa meel soohin oo xiran iyo meel muxua ah xuduud ah oo xiran weeyaan marka boqor kastana wuxuu leeyahy meel xiran kadibna nabigeena alai sla wuxuu nagu irshaadiyey arrin aada muhiim ah oo dhammaan aan u baahannahay arrinta iyada waxay tahay jirkan dhan wuxuu leeyahay boqor gobol yaroo hilib ayaa ku jiray hilib muxuu ahaa jirkan gudihiisa gobolka asaga haddii wanaag iyo salaax iyo iimaan iyo saafinima iyo xiqdi la-aan iyo khayr iyo mxuu ahaa tawxiid iyo alla muxuu ay ku xirnaan iyo ikhlaas laga helo jirkii dhan waa toosay haddii meesha ayadaa ay noqoto meel muxuu ahaa wasakda iyo xiqdiga iyo shirkiga iyo bidcada iyo waxaa weeyaan xasadka eh, iyo bala ay ka buuxda noqdana jirkii dhan waa fasaaday kor ka qofka ka quruxsanaada oo libiskii iyo wejigii iyo wixii iyo nicmada ka muuqata ka muuqata laakiin waxaa weeyaan qofka asaga waa qof kharimay oo fasaaday ayuu nabige sal allahu alay wuxuuna ku caddeeyey inay tahay arrinta ayada waa qalbiga xadiidka saddex boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can anas bni malik radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi anas anfajnaa waxaan kicinnay anfajnaa waxaan kicinnay arnaban bakayle ayaan kicinnay bimari dahraan ama dhagabakayle waxaa tidhahdaba bimari dahraan meesha liya mara dahraan ayaan ku kicinnay oon muxuu ahaa bakayle waa taqaanaan inta badan waa wax aada u fuli ah inta mxuu ahaa xayawaanaadka waxyaaba u falisun ka yahay haddii aad shanqar yar maqla marka meeluu ku jiro lama arkayn hal mar uu booboodaya kicinta marka ah, mxuu ahaay eh, anfajnaadaas meeshuu ku jiro yaan ka bootini oo shanqartanaga iyo waxyaabihii intuu maqlay ayuu booday weyaan nacam bimari dahraan meesha mara dahraan la ayaan ku kicinay oo fasaxa alqowmu dadkii mxuu ahay way daba ordeen walba wuxuu inuu bakaylaha soo qabsada falaqabuu fatacibuu way daaleen nin walba waxaa weeyaan gacmo isdul saartay waa la tabarbeelay bakayla la gaari karaa inta ku laaba saa laaba intuu laaba geedka hoose gal waa kada waa la daalay o fa adraktuha aniga anas bin maalik ayaa marka daba dhigtay waan soo haleelay oo faakhadtu waan soo qabsaday marka dadka masayirnuugta ay ka baxsan wey cafwan de masayirnuugta akeyd dabigii waa noo imaan doona ay ka baxsan weyday ma bakaylaa ka baxsana fa ataytu biha carabtan waaba sharaf agtooda wax ilaa haddeertaan la jooga ugaarta annaga agtanaga soomaalida waa taqaanaan waa laisku ceebiyaa mararka qaar waa lala yar dhuuntowa waliba qofka xoole lagu yar tuunsan yahay adbaabkaas gala khatar wa marka ayagana agtooda waxay ka tahay sharaf oo hadda markaad nin carab aragta sayidka iyo ugaarta wax weyn ayuu agtooda ka yahay sharaf weyn lidalika qoryaha ay ku ugaartaan oo ugaarta dukaamaha lagu iibiya waa u banaanta mxuu aha wax oo u sharciyeysan wa aslixat sayidka qoryahan oo halkilyaalaha oo mxuu aha lasoo maartuura noocyahaas ayaga oo ay ku ugaartaan waxaa weyaan dukaamaa lagu iibiya waa dukaamo caadi ah o furan oo ku iibsadaan ajir oo laga soo iibiya ugaartasi ku ugaarsadaan ilaa hadeertaan la joogo khaasatan sacuudigan ku arkay marka waxaa weeyaan eh, wuxuu yidhi faakhadtuha faataytu biha abaa alxata abaa alxa ayaan u keenay marka abaa alxa iyo anas maxay isu yihiin yaa yaqaan fadal hooyadii soo qabay muxuu yihi marka <laughs> adeer ma ahanse adeer ugu yahay tusaale ahaan hadduu hadda ajnabi ka yahay oo isku nasab ahayn muxuu noqonayaa a muxuu noqonayaa rabiib buu noqonaya rabiib mu noqonaya rabiib soo dhan kale ahayn a muxuu noqonaya adeero yaa la yidha taqriiban dhankaa u badiy dhankaas loo badiyo marka kadibna waxaan adeerkay marka abu alxa abaa alxa oo xaaskii muxuu ahaa hooyadiisa ay xaas u ahayd ayuu keenay marku keena fadabaxa kadibna waa gowracay oo markuu soo qabanay ninkii anas ayadoo nooloo caadi hon bala qabina soo qabtay wa bacaa wuxuu wuxuu la bixiyey oo ama ii dhiibay ilaya aniga wa bacaa wuu bixiyey ilaa rasul wuxuu u diray oo muxuu ahaa u adeejiyey biwarakihaa sinteeda aw fakhdihaa ama waa isku macno weyaan sinti ayuu muxuu aha nabiga u diray intuu gowracay kadibna sintii bakaylihii ayuu nabiga alai sl slam u diray faqabilahu nabigan wuu aqbalay sal allahu alay wasalam marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya marka in ay tahay bakaylaha ama dhagabakaylaha waxaa tidhahdaba in ay bannaan tahay oo wax dhibaatahaba yaraata ay ku sugneen oo la gowracan karo la qalan karo la cuni kara ayaa xadiidkan laga qaadanaya weyaan xadiidkan laga qaadanaya soomaalida ma cunaan kaylaha ya ma cunaan sooma kollayba soomaali cunto weli aanima arkin waad <laughs> ah, aragta ma ari ahaana mise waa ka duwayn ya ah, naam xadiidka saddex boqol iyo shan iyo todobaad soomaalida mishkiladooda waxyaaba badan oo nadiif oo wanaag badan ee u dhowaan waa imtixaankooda waa noo imaan doonaa farda la cuna waa noo imaan doonaa insha allah xadiidka saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can asma bint abi bakrin radi allahu tacala canha waardaha qaalat waxay tir asma naxarnaa waxaan gowracnay calaa ahdi rasuulilah rasuulka ale zamankiisa farasan faras baan gowracnay oo fa akalnaahu faraskii aan cunay marka nacam wa fii riwaayatin waxaa ku sug naxnu anagana fi lmadiinati madiinaan ku sugnaynay faraska marka ma la cuni karaa mise lama cuni kara waa noo imaan doona insha allahu tacala culimada waxay qabaan jamhuurta in faraska uu xalaal yahay kalimaam ashaafici caleyh raxmat ullah aimada qaarna waxay qabaan inuusan xaaraan ahayn inuu xalaan ahayn oo xaaraan yahay ay qabaan weyaan laakiin sida raajix waa cad xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa wariyey waad ujeedaan marka meel loo laalaaba meel lagu nasakhayna laguma hayo weyaan asma bint abibakr ayaa xadiidkan ka warramayso xadiidka saddex boqol iyo lix iyo todobaatanaad can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh wasalam nahaa nabigu wuxuu diiday can luxuumi lxumri dameeraha hilibkooda alhliyati dameera caadiga weyaan gurijoogta kuwa caadiga waadina nabiga wuxuu idmay fii luxuumi alkhayli fardaha hilbahood in la cuno ayuu muxuuha idmay nacam walimuslimina waxdahu muslimna keligii wuxuu soo wariyay xadidkan muttafaqi wuxuu yihi muslim qaala wuxuu nabigeena wuxuu yihi wuxuu yihi ninka l jaabir cafwan akalnaa waxaan cunnay zamana khaybara zamankii aan dagaalka khaybar ku jirnay alkhayla fardihi ayaan cunnay iyo xumra alwaxshi fardihii muxuu ahaay dameer farowgii ayaan cunay weyaan wanaha nabi nabigan wuxuu noo diiday can ilximaari dameerka alahliyi gurijoogta dameertan la rarto oo caadiga ah nabiga waa noo diiday laakiin fardihiina waan cunay dameer farogana waan cunay labadiiba marka noola ogolaaday ayuu leeyahay radia allahu anhu arda xadiidka saddex boqol iyo toddobaatan abi awfa qala wuxu yidhi cbdillahi bni abi awfa asaabatnaa waxaa nagu dhacday majacatun baahi ayaa nagu dhacday layaali khaybara habeenihii aan khaybar joognay oo muxuu ahaa qolyihii ooda la geliyey amaba eh, isweerka inta laga qabtay khatarta ay ku jireen qolyihii ree yahuudeed layaaliya khaybara baahi badan baana qabatay weyaan falama kaana marka ahaatay yowmu khaybara ay yowmu fatxi khaybara maalintii aan khaybar furnay waqacnaa waxaan ku dhacnay fi lxumuri dameerihii alahliyati ee loo nisbeeyey fantaxarnaaha waan wada gowracanay oo dameerihii caadiga ayaan mxuu ahaa midida ka wada asalnay falamaa halat biha alquduur markay digsiyadii ay aada u buriyeen naadaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga alle ninkii muxuu aha u dhawaaqay wuxuu sheegay dadka gaarsiinayey nabiga markuu warsheegay ninkii muxuu aha dadka gaarsiinayey ayaa dhawaaqay muxuu yidhi anikfi uu warway muxuu aha gediyay oo daadiyay alqudura daryaha daadiya wa waxaa dhici karta qaala inuu yidhi walaa taakuluha cunina min luxuumi alxumri dameera hilbahooda curun alahliyati ee muxuu aha guryaha iyo ahalka loo tiiriyey shay-an waxna afka ka gelina weyaan markaasaa magaaladii mxuuaha khaybaroo dhan koonooyinkii iyo mxuu ahaa wadooyinka waxay noqotay maraqii iyo hilibkii mxu dameerihii ayaa saa loogu wada daadi weeyaan marka dameeraha ahliga ah inaan la cuni karin ayaa waxaway xadiidkan laga qaadanaya hadda beriye dhexdaas waxaan maqlayay in kawaanaha qaar weliba dhankan galbeedka ah galbeed kenya in kawaanaha la keenayo dowladda iyo dowladda hoose ay ugu qaylinayeen marka koley baabkaas baab aad mxuu aha dhib badan waa aq aad u dhib badan hilibka inta badan waad garanaysaan looda iyo waxyaabahaas kawaanadan kenya ilaa waqtiga isticmaalka inta badan dadka gowraca oo mxuah meelaha salootada ay dhahaan ama majzarada af carabi lagu yihahda dadka jooga inta badan waxaa weeyaan waa dad muslimiin ah dad muslimiin ah waa inta badan eh, ah oo hadda dhagoreti iyo mshan kale mxuu ahaa kryobangi iyo meelahaas hadda caamka oho la yaqaano oo xoolaha lagu gowraca inta badan dadka gowraca waa dad muslimiinah laakiin min baab takud qofka inuu iska hubiyo oo wii aad iska hubsadana yadna waa iska wanaag badanta oo dadka la yaqaano oo waxood lagu kalsoon yahay oo shubahaad suusan ugu dhicin maxaa yeele qaar waxaa laga yaabaa inay ay mxuaha bur iyo koronto iyo waxaa weeyaan eh, marjin iyo waxay ku dilaan dhici karto digaago kale tusaalahaan digaaga la cuna see lagu gowraca digaaga shirkado waxaa jirta muslimiin ah oo shati bixiyo xalaal waad xitaa in badanoo hadda mxuu ahaay eh, qolyahan inta badan oo mxuu ahaa eh, digaaga ka ganacsada maqaaxada digaaga lagu iibiya oo yara heerka sare ah. in badanoo ka mid ah xalaal calaamada xalaalka ku dhegan nimin hindi ah khayr la ayaa hawsha ayada u taagan oo shatiga siiyaan oo hubiyaan in mxu la gowraca wamaa ilaa dalika marka haddii aad digaag meel ka cunaysa meelahan shacbiga iska caadiga aho mxuu aha soosajka doofaar iyo jibsiga eh, iyo kadalika digaagii la marji iyo kii xalaalka ahaa iyo wixii o dhanba mxu ah lagu karina mxuu ah halka eh, saliid lagu wada karina baabkaas aad iyan looga degdegin haliska hubiye baabkaas waa baab runtii u baahan in aad iyo aad laiskaga hubiyo arrintaas waxaan aad ula yaabay dadkan hadda yurub ka imaadan iyo maraykanka iyo soomaalida ayaa nagaga dadaal badan maxaa yeele qofka markuu cabsanaa moogta cabsi ay ku jirta ood meel khatar ku jira waa kaa dadaal badan yaha lakin annaga ammaan iyo waxbaan ku jirnaa oo islaamki aan ku dhex jirnaa oo eh, wax wax gowracay waa islaan oo wamaa ilaa dalik marka waxaa weye walba nin kale tala saaranaya lakiin ayaga wax walba inay iska hubiyaan oo ataa hadda waaan arkay ah, wax kastoo la cunaa waa in eh, xataa waxyaabahan eh, mucalabaadka amaba gasacadaysan nambaro waxaa jira doofaarka afar iyo afartan wax fulan aan arkay hadda usbuucan dhexdiis iska fiiriya ile war akhriyaay wix alla wixii nambarkaasle waa doofaara ku jira ayagay soo gelinayaan dadku sheegayaan marka waa naga dadaal badan yihin allah sii xadiidka saddex boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad an abi aclabata radia allahu tacala canhu arda qala wuxu yidhi abi aclaba xarama rasul rasulka al wuxuu xaram yeelay luxuuma alxumri dameeraha hilibkooda alahliyati ee guryi joogta ah nabigan wuu xarimay sala allahu aleyh ali wasalam yaan loo dhowaanin ayuu yidhi weyaan marka abu xaniifa iyo maalik qowlkooda qeyb ka mid ah waxay qabaan weliba qowlkooda kaamil maahan in luxuumu lkhayl ay xaaraan tahay waxay u daliishaneen qowl wa tacala walkhayla saddexdood laisdaba dhigay fardihii iyo muxuu ahaa baqashii iyo dameerihii ilahay wuxuu idinkugu khalqay litarkabuuha inaad fuushaan iyo waziinatan iyo qurux inaad ku xarag wataan meel muxuu ahaa marka cunitaan lama sheegin ay leeyihiin kadalika xadii sixadiis laisku haystaan way deliishanayaan oo imaam axaawi uu wariyey ibnu xasmina uu wariyey labadaba ay soo saareen ayna way deliishanayaan laakiin aimada imaam shaafi imaam axmed iyo jamhuur ahlicilmi waxay qabaan arinta ayada inay mxu arrin jirta ahayn oo xadiikan axaadiistan cadcad oon meel loo laaba aan lahayn ay daliishanayaan raximahum allahu jamiica xadiidka saddex boqol iyo sagaaliyo todobaatanaad can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal ibnu cabaas dahaltu waxaan galay ana anig iyo wa khaalid ibnu lwaliid waxaan galnay maca rasuulillaahi rasuulka all anagoo la jirno maciise ah beyta maymuunata maymuuna gurigeeda ayaan galnay bint xari weyaan naam maymuuno iyo khaalid mawlid maxay isu ya maymuuna bint alxari iyo khaalid bin walid maxay isu yihiin ayaa laga rabaa diyaaru ah habeen dambe keeni insha allah amaba sabtiga dambe keeni duleyla waxdha calaaqada ka dhexaysa intaan la magacaabin qofka iska dhawaaqa gacanta taagtay maymuna bint alxaari iyo khaalid bin waliid calaaqada ka dhexaysa maxay ahayd qaraabanimo fadal kor u qaad codka cala alcumuum ah, abaryarda waxayba u ahayd soomaha baalkii ibn cabaas marka eh, soo xaqiijinaysa habeedna ma ama sabtiga cafwan ma ha ah, insha allah magaca cabdiraxmaan tamaam an ibni cabaasin waxaa laga wariyay xadiid saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad an ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma qaalu ibni ana anigii wa khaalid ibn waliid maca rasulilah rasuulka allaan la jirnay sala allah slem oo nala jiro beyta maymuunata bint alxaaris radia allahu tacala canha ardaha ummi lmuminiin ayaan gurigeeda galnay fa utiya nabiga bidabbin dabbiga masloweli miyaan dhahnaa waxaan ku sheegnaa magac in loo bixiyo maadaama masloweleyda aynan ahayn dabbigii magacaan u bixina aye magac bixina loo soo sameey maxaa yeele tafsiirka in dabbi lagu tilmaama masloweley masaloweydina aynan dabbi ahayn ay waral tahay horaan saan usoo sheegnay waa mushkilad marka eray bixina loo sameeya arrinta iyada dabbiga aan loo soo raadiyay magac rag ku fiicanaa jira magac bixinta kadibna ha noqoto shay loo adeegsado lann waa waa mustalax khaaa ah, gafwa haddii shay war la yidhaahdo oo muxaram ahoon la ogolayn aad dabi ku tilmaamto ood maslawada waa tirahdo oo saaun sidii lagu socdo waa mushkilad mogta mushkilad waa marka magaca loo raadiyo ya abeesa kawa daranba naam marka waxaa loo keenay dabigaas waa bahal u eg masalagooleed u eg wayaan oo ka duwan isku noocna aan hayn waadna aragteen aan filaya mar halkan waad ka aragteen googolka intaad gashaan qaybtan oo imageka ama muxuu ahaa sawirada gala dabi ku qora way soo baxaysaa waralna ku qora way soo baxayaan waralka marka waxaa waa muxaram dabigana waa shay banaan isku nooca xataa maaha aad u kala duwan yihin maqaarkooda saynta habkay u samaysan yihiin xajmiga intay leegyihiin aad bay u kala duwan marka dabigaas baashaa u eg maslogoleyda ahayn ayaa nabiga loo keenay maxnuudin ee la dubay duban iyadoo la dubay ahwa ilayhi rasu rasuulka wuxuu mxu uhoobiyey biyadihi gacantiisu mxu cunadii inuu mxuu ahaa cuna ayuu uhoobiyey fa qaala bacdu niswati naagaha qaar ka mid a waxay yidhahdeen meesha joogay allaati fii beyti maymuunata maymuuna gurigeeda joogay waxay dhaheen ahbiruu u sheega rasuula allahi sala allahu caleyh waslm nabigaal u sheega bimaa yuriidu an yakula waxuu inuu cuna u raba u sheega waa ku khaldinaya nabiga inta badan baashaa ma cuni jirin u sheega waxaad ay tahay faqultu waxaan idhi ta'kuluhu nabi huwa dabun isaga waxaa wey waa bahasha maansaloganeed u eg oona ahayn oo ka duwan weyaan farafaca rasul al wuxuu kor ugu falam yakul mucnin faqultu waxaan ya rasul lahi huwa maxaraamba dabiga qaala wuxuu yidhi laa maya walaakinahu warka lagu laabay lam yakun ma ahayn biardi qowmi qoladayda meesha ay mxuu ah joogeen arlada ayada lagama yaqaanin lagama aqoonin oo in dabiga la cuno dhaqan nooma ahayn oo annaga ma aqooni jirin fa marka waxaan is acaafuhu inaan ka yeeqsana oo naca oon mxuu aha u jecleen sidaa darteed inaan marka aan u dhowaanin ayaa ii go-aana baabkaas uma socdo qaala khaalid wuxuu yidhi faijtarartuhu marka anaa soo jiitay fa akaltuhu kadibna waan cunay wanabiy nabigana yanduru ilaya isagoo ay feerina isagoo nabiga ii jeeda ayaa maashi muxuu ahaa hawshayd ka qabsaday radi allahu tacala marka baasha maslagoleyda inay xalaal tahay cafwan ay noocaas u eg inay xalaal tahay carabkiiaa bartay oo saas dabiga saasuu bartay marka baasha uu eg noocaas inay xalaal tahay masaloweledana waralkana ay xaaraam tahay ayadna in loo ogaadaa muhiima ah. marka midda kale qofka cunada dhaqanka dadku kala duwan yahay shaygan isagoon xaaraan ahayn ayaa qofka uu diidaya hadda soomaalida garanaysa dad aanan digaaga iyo kalluunka ama malayda aan u dhawaannaa jiro xagga markay mxuu ah marayaan sanka marada saa u saartaan xaqiiqa way soo martayn laga yaaba laftirkiin <laughs> ragga qaarna hadda laga yaaba inay weli ay nin weynoo sheekh waxaa jira hadda aanan afka saarayn oo muxuu ah, nimi waxaad eelaysaan sanka xagga bal meelahaas ku cuna waa in marka loo raadiyo hilib iyo wax loo raadiyo abadan mustaxiil digaag iyo walaa muxuu ahaa kalluun ma cunay marka qofka inuu marka wax isagoon xaaraan ay ahayn laakiin inuu wixii dhaqan ahaan u naca oo wixii addiida waxba dhibaato ah inay ku sugneen ayaa laga qaadanaya xadiidkaana nacam xadiidka saddex boqol iyo siddeetanaad can cabdilahi bn abi wfa waxaa la radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi hazwnaa waan duulnay maca rasul rsulka aan la duulnay sala allah alay slam sabca hazawaatin todoba muxua duulaan nakulu aan cunayna aljaraada haanlaha aan cunayna jaraadka waa bahalkan u eg mxuu ahaa taqriiban kabajaanka u eg laakiin tirada badan oo yaaca oo beeraha ku dega oo dhibka badan oo mxuu ahaa ayax haanlan waa lalahaa ayaxna waa lalahaa marka haanla qofkaan aqoonnaha barto marka ayaxa asaga marka todoba duulaan oo nabiga aan la galnay sal allahu alay ali wasalam ayaa waxaa weeyaan aan cunaynay kadibna shay xalaal ahoo noo bannaan ayuu ahaa marka in ayaxaas la cuni kara hadda qolyahan eh, qolyahan aan la deganaho mxua ah dadka madowga ah waad aragtay markii ay roobka u da-ay isagoo nool intaay soo aruuriyaanay mxua ah afka ku markaas afka lagu ya isagoo nool so ya kambale iyo galbeedkan kenya hadda markaa tagto eh, kisuumo iyo mandiqadaas dhanka xagga ah markaa tagto eh, isagoo nool la beegaya isagoo noola la beega markaasa waxaa wey bacal lagu shubi bacdi muxua u xiran basku kula fuuli baalkii oo dhaqdhaqaaqa oo muxua socda ayuu la soo bixi xaqiiqa wax la yaab lawa markaasa wixii soomaaliya maysa walba tagayaan waxaan garanayaa mar aan bas yar raacnay madaatoo yaro nocaasaan raacnay intanaga waa wada matagni dhammaantanagi inta sarreen soomaalida marka waa imtiaan mogta imtiaan marka wii kale dhaqankiga kala duwan carabta ilaa hadeertaan la joogo hadda madiinoo kale markii roobka u da'a madiine xataa hadda waqtigaan la joogo markuu roobka da'a ood muxuu ahaa ay bahalaas baalaleyda iyo waxyaabahaas muxuu ahaa ayaxa iyo ay kacaan waxaad eh, nalkaas isqabtay aaduu ugu imaadaa meesha ilmo waxaad marka qolo walba qaar madowlah qaar carab lah qaar mxuuah hindi iyo bakistan oo wixii aruursan laad arkaysa ma mise way ku ciyaarayaan ma garan kartid marka baalka waa annaga unbaa ka faana mooyeen ummadda way cunaan ummadda way cunaan naam xadiidka saddex boqol iyo kob iyo sideetanaad can zahdam ibnu mudaribin aljarmiyi wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn cinda abi muusa alashcari fadacaa wuxuu u yeeray bimaa'idatin saxan amaba xeero ayuu u wa calayha xeeradana waxaa saarnaa laxmu dajaajin digaag hilibkiis ayaa saarnaa fa dakhala rajulun nin baa soo galay min bani taymin reer bani tayma bani taymi baa ka bani taymiyaa ka dhashay ragga la yaqaana ka mid a cashirka la sheegtaa ninka ugu caamsan saxaabada wayaan masee loo garan weynaya qoladiis yaa ka bani taym bani taym waxaa ka dhashay abu bakr sidiq radi allahu taala an arda ataymiyu soo ma marka ree bani taymin ah marka aa soo galay bani taymilaahi miya taymilaahi maya baab kale waa marka bani taym aan bani taym bani taymilah soo galay axmaru ee mxuuah aad u badan aad u shabiihun u eg bilmawaali dadka la xureeyey carabta aad uma cadda mugta uma casa waa dad yara maarin xigeenna taqriiban soomaalida yara korka cad ay u dhow yihiin kuwooda uga cad carabta taqriiban yamantao kale hadda iyo soomaalida aad looma kala yaqaan waliba markay hadda qoraxda ku dhacdo oo duurka degaan iyo marka dadka aadka u guduudan dadka aadka u guduudan waxaa weeyaan Eh, qolyahaas mawaalida oo la xuray waxyaabahaas kolleyba ay ku yara tuuri jireen fa qaala wuxuu u yidhi marka abuu muusa haluma warniyo kaali fatalakaa ninka yara xogaho ka yara taraduday arrintu waa ka noqnoqday arrintii xogaho aad wax u jecli ma ahan dabcan fa qaala wuxuu yidhi haluma warkaali fa innii aniga ra'aytu rasulla rasulka arka sal slm yakul isagoo cunaa minhu digaagan isagoo cuna ayaan arkay kaale wax ka cun oo meesha kulalaamin waxad yeelaysaa kaale wax ka cun asna waxu soomaalida o kale malaha waa ka lalaamay xadiidka saddex boqol iyo laba iyo siddeetanaad can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal lla l slm qaala wuxuu yidhi ida akala axadukum midkiin hadduu cuno acaaman cunno hadduu cuno falaa yamsax yuusan muxuuha tirtirin yadahu gacantiisa xataa yalcaqaha ilaa uu ka leefleefo oo gacanta cunadii uu ka leefo uu ka muxuu ahaa dhammaysto yuusan gacanta dhaqin weyaan ama yuusan ka tirtirin wixii marka maxaa yeelay barakadii meeshay kusugan tahay ma ogid kadalika saxanka laftirkiisa in la leefo waa jiri jirtay waqtigii muxuu ahaa sunnada aad in loo dabaqaay ahayd lakiin beryahan cunadii iska dhaafay in leefee cunadiio buuxdo ayaa biyaha soo loo raacinaya horaana qofka waxaa haboon in asaga ku filan maqaada tagto koota iyo wii ama haaf wixi ad cuni karta u yeera laakiin qofki inuu u yeerta fuul intuu u yeerta iyagoo laba ah kadibna u taabtaan ka tagaan carabtaan dhankaa u badan waad la yaabaysaa nin baa imaanaya wuxuu leeyahay iiken maxaa waslad fulaan oo waslad digaaga oo waslad fulaana markaasa waxaa soo buuxinayaa meeshii wuu taabanayaa taabasha ayadoo sidii ka tegaya waa marka waxyaaba israafka oo khatarta ah qofka mxuuleefi cunada dhan meesha ataalaba baabu saydi ugaarta ayuu baab kitaabkaana weeyaan ayuu baabkan u baab yahay huwa sayidkan waxaa la yidhahdaa in qofka uu mxuu ahaa soo qabsado ood la imaado ama soo ugaarta xayawaan xayawaankaas waa inuu noqdo xalaal tan labaadna waa inuu mutawaxish duurjoog inuu ahaado oo duurjoognimada waliba uu abci u ahaado hadda neef ari ah ama neef geela ah, ama neef lo ah oo waxaa weyan duurjoogoobay abci ahaan uma geela hadda ku nool australia oo kale waa duurjoog waa sidii libaaxi oo kale oo kucunaya tabarna waa loo laakiin abci ahaan ma yahay duurjoog maya duurjoog maahan abci ahaan abci ahaan waxaa wayaan waa ahli laakiin duurjoog mxuu ahaa abci ahaan oo eelada iyo mxuu aha wixii la midka ah ayaa waxaa duurjoogta ah taa weliba waxaa shardi ah in aan lalahayn oo dad ay lahayn dad ay tarbiyaysteen ay leeyihiin maya kadalika qofka haddaan lalahayn haddana aan qof meel lagu xaraysnaynoo mxood awood ulahayn qofbaa maalan meel buu xirtay markuu meesha xirtay meeshii marka ugaar baa ugu jirta mid uu muxuu ahaa markuu raba markuu raba wuu soo qabsan karaa oo maqduur waa qofbaa mxu awood ulaho qabsan kara ta ayada adi marka inaad baabkaad gasho ma ahan weyaan marka ugaarta ayuu baabay baabkan can abi taclabata alkhushani radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abi taclaba ataytu rasuul اllahi sala allahu alayh waslm rasuulka anaan u imid oo faqultu waxaan ya rasul lahyow ina anaga biardi qowmin qolo arladeed ayaan ku sugan nahay ahla kitaabin ahlu kitaaba arla ay mxuu ay joogaan ayaan joognaa annaga afa naakulu maku cunaa fii aaniyatihim waalashooda wax maku cunaa wa fii ardin ardi saydin arlo ugaarna waan joognaa oo la ugaarsado asiidu waxaan ku ugaartaa biqowsi qaansadayda ku ugaarta ama leebkayga iyo bikalbi aygaygaan ku mid muxuu la tababaray wabikalbi eygaygana waan ku ugaartaa almucallam ee la tababarayna waan ku ugaartaa eeyihii qayb tababarayna waan ku ugaartaa qaybna aan tababarnayn waan ku ugaartaa kadalika waxaan ku ugaartaa ah, leebkii iyo mxu qaansadii ayaan ku ugaartaa famaa yasluxu lii maxaa ii mxuu ahay ii wanaagsan maxaa ii bannaan weeyaan qaybaha aan sheegay maxaa ii bannaan maxaan ii bannaaneen maxaa ii haboon maxaan ii habooneen qaala wuxuu yidhi amaa maa dakarta waxaad sheegtay yacni min aaniyati ahli kitaabi ahlukitaabka fain wajadtum haddii aad heshaan hayraha ayada waxaan ahayn falaa takulu fiiha haku cunina haku cunina wayaan maxaa yeelay najaasa iyo waxbay ku cuni karaan wain lam tajidu haddii tajiduu haddii aadan helaynin wax ayadaan ahayn faqsiluha iska dhaqa wakuluu fiiha ku cuna wayaan saxuuntoodii wuxuud iska dhaqa kadibna ku cuna taas waa qodobka koobaad tan labaad wamaa sidta waxaad ku ugaarata biqawsika qaansadaada ama leebkaada aad ku ugaarato biqawsika aad muxuuha fakul cun weeyaan wamaa siti waxaad ku ugaarataa bikalbika aygaada almucallami ee muxuu ahaa tababarnaana oo kadibna fadakarta aad xustay isma allaahi calayhi allah magaciisa aad ku xustay markaad diraysay fakul cun weeyaan wamaa sita waxaad ugaarata bikalbika aygaada hayra almucallami ana la tababarin oon tababarnayn fa adragta dakaatahu gawraciisa aad soo haleesho isagoo wuxuu u qabtay oo nool aad soo laakiin wixii aanan aad soo haleelin waxaa laga qaadanayaa inaan la cunaynin xadiidka marka wuxuu caddaynayaa saddexda afarta qodob ahlu kitaabkii waalashoodii wax inaan lagu cuni karin haddii waalalka la heli karo haddii aan la heli karin in laiska dhaqo oo wax lagu cuna waa qodobka koobaad tan labaad leebkaagii wixi ku ugaarato haddii aad bismillaahi tiraado oo tuurta kadibna wixi aad ku dhaco sida ku baktiyo oo ku dhinto inaad cuni karto xataa aadan gaarin asagoo muxuu ahaa nofta ay ku jirta tan labaad tan saddexaad eygii la tababaray haddii aad dirto ood ku dirto kadibna uu muxuu aha qabto shuruud buu leeyahy tabcan sayd wadabaa'ix ayaa culimada fiqiga aad ugu sheekeeyaan marka kadibna aad dirto oo ne mxuu ugaarti uu qabto ugaarti marka haddii aad mxuu ahaa marka hore magac alle ku dirto uu kuu qabto iyadoo mayda u timaado waad laakiin eyga aan tababarnayn eyga tababaran waxaa weeyaan tusaale ahaan waad diraysaa dirtana waa dirmayaa markaad joojisana waa istaagaya neefku u qabtay ama mxuu ahaa ugaarti u qabtay waxba kama cunaay ilaa wax aday aad ka siisa gadaal dambe waa gooni lakiin far saaray shuruud badan buu leeyahay mxuu ayga mxua markuu mucalamka yahay keyrmucalamka marka haduu qabto kan aanan tababarnayn hadduu qabto haddii isagoo nool aad ku aad haleysho waad gowracaysaa waad gowrici dabcan meeshuu afkiisa ka taabtayna waad iska eh, mxuu ahaa eh, goyne waad iska mxuaha fogeynaysaa amaba waad iska hagaajini si unbaad yeelaysaa marka laakiin haddii aad kii aan tababarnayn neefki intuu qabto amaba ugaarti u qabto ugaartiio meyd a u tagta marka oo dhimatay wa caleyhi looma dhowaanaya way xadiidkaasaa laga qaadanaya xadiidka saddex boqol iyo afar iyo siddeetanaad can hamaam ibnu wuxuu ka wariyey qaala wuxu yidhi cadiy qultu waxaana ya rasuul lahyow inii ursilu waan dira alkilaaba eeyahan dira almucallamata ee tababaran fa yumsikna waxay ii aniga waxay ii ugaarti waadkuru isma allaha alla magaciisa an faqaala nabigan wuxuu yidhi sal slm idaa arsalta haddii aad dadkalbaka igaada almucallim ee tababaran oo dakarta smallaha alla magaciisa caleyhi aad ku xusta fakulcun maa amsaka caleyka wuxuu kuu qabtay cun weeyaan qultu waxaan nahay wain qatalna haddii ay dilaan nafta ka qaadan ka warran qaala wuxuu yidhi wain qatalna haba dilayna maa lam yashtarikaa hadday isla wadaagin kalbun ay kale oo laysa aan ka mid ahayn minha iyada saddexdii eeyo dirsat ama labada eeyo dirsat haddii ay kale afraad ama saddexaad uu ku biira qultu waxaan idhi fa inii aniga armi waan turaa bilmicraadi garmaqaata ayaan turaa garmaqaataha waxaa weeyaan waa waa bahal taqriiban geed weyn lusun amaba geed weyn oo la dhaaday oo afka muxuu ahaa loo sidii warankii oo kale amaba leebkii oo kale loo sameeyey aadna u weyn haddii marka muxuu aha saa loo tuura oo wixii aad haleelo ood afki muxuu ku haleelan afka ku dilaya ogaartii yaryar iyo waxyaabahaas ogaarta noocay ahaataba afka ku dilaya ugaarta yaryaroo mxua eelada iyo wixii la midka sagaarada iyona haddii aad dhina dhinac ugu dhaca oo dhinaca ugu dhaca wuu dilayaa idna shay wuu kuu qabanaya marka waa garmaqaad saasaa loogu bixiyey marka haddii aad micraadkaas wax lagu tuura aan ku tuurta uu leeyahay fa inii aniga armi waxaan ku tuurtaa bilmicraadi garmaqaate asayda ugaarta ayaan ku tuura fa usiibu kadibna waan asiibaa waan la helaa weyaan fa qaala in ramayta haddii aad ku tuurtaa bilmicraadi garmaqaataha fa kharaqa uu mxuu ahay jeexa hilibki intuu jeexa uu mxuu ahay dhiig ka keeno fa kulhu cun oo isagoo mayd u tagto weyaan wain asaaba hadduu ku asiiba bicardihi ballarkiisa aduu ugu dhaca ood ballar ahaan wax ku dilana falaa ta'kulha ku cunin weyaan wuxuu noqonayaa almawquuda ayuu noqonaya markaas saasuu nabiga sal allahu alيh ali slm xadiidka saddex boqol iyohan iyo sideetanaad wa xadiiu shacbiyi can cadiyi naxwahu ayuu wari weyaan wa fiihi waxaa ku sugnaa ilaa an yaakula alkalbu eyg inuu wax ka cuna mooyane fain akala falaa taakul adiga haka cunin fa inii aniga ahaafu waxaan ka baqayaa an yakuuna inuu yahay inamaa amsaka calaa nafsihi naftiis inuu qabtay oo asla badi wax ku ugaarin oo asaga ugaarsaday weyaan wain khalataa kilaabun eeye kale haddii ay dhex galaan oo min hayriha ayadaan aan ahaynna falaa taakul ha cunin fa inamaa samayta adigu waxaad muxuu la magaca magaciisa ku sheegtay ood muxuu aha bismillahi tiri calaa kalbika eygaada walam tusami calaa hayrihi eygi kale bismillahi ma aadan dhihin weyaan ay mucalam ee mxu la tababaray fadkur isma allah alla magaciisu calayhi isaga fain amsaka calayka hadduu kuu qabta oo fa adragtahu aad haleesho xayan isagoo nool fadbaxu gowrac wain adragtahu haddii aad mxuuha haleesho qabla qad qatala isagoo wax dilay maxaa idin qoran qad qutila walaa qad qatala qad qatala isagoo dilay walam yakul uusan cunin minhu isaga fakulhu cun fain ahada hadduu qabto alkalba faina ahda alkalbi ayga qabashadiisa dakaatuhu ayga qabashada oo dilay waa gowraciisa wey dakaatu waa gowraciisa wafii waxaa kusugan aydan idaa ramayt haddii aad tuurta bisahmika leebkaada fadkur xus isma allahi alla magaciis calayhi wa fiihi waxaa ku sugan wain haaba canka hadduu haba kaa maqnaaday yowman maalin aw yowmayni laba maalmood wa fii riwaayatin alyowmayni waalaaa saddex iyo lababa ha kaa maqnaaday falam tajid kadibna aadan helin fiihi hadduu xataa kaa maqnaaday alyowmayni waalaaa oo falam tajid aadan helin fiihi raadkiisa waxaanan aadan ka helin oo wax kale ayna dilin fakul cun in shita haddii aad doonta wain wajadtahu haddii aad hesho hariiqan isagoo muxuu ahaa leebkaadi lah laakiin biyo ku baktiyey maashooday hariiqan ku maashooday oo ku baktiyey filmaai biya falaa taakulha cunin fa inaka adig tadri ma garanaysa almaau biyaha qatalahu dilay am sahmuka ama leebkaada miyaa dilay ma garanaysid marka ugaartii aad baa loo tafsiiriyey shuruud badan oy fuqahada shardinayaan axaadiitan iyo axaadiista la midka ah ayay ka qaateen raximahum allah raxmatan waasica xadiidka saddex boqol iyo lix iyo sideetanaad can saal bni cabdillahi bni cumar can abihi qaala wuxuu yii radia ka maqlay rasuula allahi sal l slm yaquula man ikhtanaa qofkii soo keensada oo guri keensada kalban ay ilaa kalba saydin ay ugaar aad u keensaday mooyane aw maashiyatin ama carijirnimo iyo xoolojirnimo ah, ay u keensaday waa gooni fa inahu ninka isaga yanqusu waxaa ka nuqsaama min ajrihi ajarkiisa kula yowmin maalin la arka qiraataani laba qiraad ayaa ka nusqaama qiraatna waxaan u sheegan horaan halka qiraad inuu la too yahay buurta axud oo kale maalintiiba ajirkaada yaraayood muxuu ahaa tacbaanka aad ku keentay iyo rafaadka aad ku keentay halkii habeenba waxaa muxuu aha kaa burburi oo kaa baabi'i oo kaa nuqsaami oo kaa tirtirmi qiraad laba qiraad weyaan laba qiraad intaasu ku dari jiray wa kaana wuxuu abu hurayra saaxiba xarin beeruu lahaa marka eyga beerta ku waardiyeynana ayadna waa la too saasuu dhihi jiray radia allahu tacala anhu arda xadiidka u dambeeya darsiga saddex boqol iyo mxuu aha toddoba iyo sideetanaad can raafic ibni khadiijin radia allahu tacala anhu qaala wuxuu yihi raafic ibnu khadiij kunaa waxaan ahenay maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka allaan la jirnay bidilxulayfa bidilxulayfa dulxulayfa ayaan ku sugnaanay oo min tihaama ka aradya hamaa waa ar arlada ka mid a ah. oo waxaa weeyaan geedkaas xulayfa la ka baxay dulxulayfadii caadiga ahayd oo magaalada madiine ku dhegnayd oo muxuu ahay mawaaqiit ahli lmadiina ahayd ama miiqaatu ahlmadiina ahayd ulama jeedo wuxuu ula jeedaa waa meel xulayf la yidhaahdo ka baxa oo arlada reer tihaama ku taalla weya dhanka badda cas xaggeed weyaan nacam kunaa waxaanayna maca rasulilah nabigaan la jirna bidilxulayfati meel muxuu ahaa geedkaas uu ka baxay oo min tihaamata arla ku taalay fa asaaba annaas dadku waxaa ku dhacay marka juucun gaaja fa asaabuu waxay marka heleen ibilen geel iyo wahanaman oo haniime ay heleen tabcan wa kaana nabiy nabiga wuxuu ahay fii ukhriyaati alqowmi dadka qaybtooda dambe ayay mxuu uu ku sugnaa nabiga oo gadaal oo kasoo socday in badanna waa soo marnay xataa xadiidka jaabir nabigeena alai sla slam inuu soo daba socday jeeshka weyaan geesinimadiisa iyo waad garanaysaan iyo ictinaaga dadaalka uu saxaabadu samaynayey qofkii hurda qofkii mxu waxay ka uma ilaa dalika facajuluu way degdegeen oo wadabaxu way gowraceen xoolihii ay gowraceen wanasabuu alquduura digsiyadii wada taageen oo digsiyadii mxu inta laga buux ayaa la taagay fa amara nabi nabigu wuxuu faray sal sl biquduuri markuu soo gaaray digsiyadii wuxuu faray in la daadiyo oo fa ukfiat waa la sida mxuu ahay loo daadiyo kale ayaa digsiyadan iyada loo daadiyey uma maxaa yeelay lam taqa calayha alqisma wax la qaybiyey maahan wax la qaybiyo qaybsan maahan sida awgeed marka waxaa weeyaan xaaraan baa soo gashay huluul baa soo geli arrinta ayada cadaalad xumaa ka dhici sidaa darteed sida dameerihii hilibkooda loo daadiya ayadna nabiga uu daaday alayh salaat slaam mxuu ahaa hilibkii arigii iyo hilibkii geeli uma intaa kadib qasama nabigu u qaybiyey oo facadala wuxuu la simay cashratan toban oo min alhanami bibaciirin wuxuu yidhi tobankii neef ariga ah waxay u dhigmaan riti bay udhigmaan wya neef geel bay udhigmaan fanada kadibna waxaa cararay oo fakaday minhaa geeli isaga ahaa baciirun fakaday oo muxuu oradu isdeeyey lasoo qaban waaye nacam fa kadibna way dabagaleen oy ordeen way raadiyeen fa acyaahum waa oo waa laga dabatega geela muxuu ahaa fakanaya wa kaana waxaa ku sugnaa fi lqowmi qolada khaylun farda oo yasiiratun yar oo kooban fa ahwa waxaa hoobiyey rajulu nin oo minhum bisahmihi leebkiisa ayuu mxua ku hoobiyey ood ku dhuftay weeyaan fa xabasahu llahu ilahay baa marka xabisay oo ritigii mxua sidii ayuu mxuuha ku dhintay ama aad mxuuha ku fariistay weeyaan fa qaala nabiga wuxuu yidhi sal l slm ina lihadi albahaa'im xoolahan oo bahaa'imtan waxay leeyihiin awaabid kale kaawaabid ilwaxshi duurjoogta muxuu ahaa sida ay noqdaan oo kale qaar noqda oo muxuuaha big undhaha oon la soo qabanin aw guulaaba ayay leeyihiin weyaan famaa nadda wixii carara calaykum dushiinna oo muxuad qaban weydaan oo minhaa ka mid ah, bihi ku sameeya haakada saan ku sameeya weyaan qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi qultu waxaan idhi ya rasuullahyow inna anaga laaqu lcaduwa cadowgaan la kulmaynaa hadan berri walaysa macanaa mudan midiyana ma wadan wax ku gowracana afa nadbaxu biqasabi muxuu ahaa qasab sokorka iyo mxua qasabka laamaha geedaha la filaaxiyey iyo waxyaabahaas wax maku gowracnaa waxyaabahan mxuaha la filaaxiyey qasabka wax maku jarnaa maku gowracnaa wey qaala wuxuu yidhi ma aan wax dhiig mxuu aha daadiyo oo wadakira smullaahi ilaahay magaciisana caleyhi lagu xusa fakuluuhu cuna muhiimadda waa marka inaad bisin alla helo waxaan dhiiggana ay daadiyaan taasaa muhiima ee noociisa muhiima ah laysa sinna laakiin ilig aanan ahayn oo ilig haddii neef qabata aad ilkihii mxuuah ku gowracata ama ilkii aad ku muxua ah, cunta ood dhiig kaga keento od ku baktiiso kuma jirta ayada kow iyo wadufra cidiya labadaba nabiga cilladii ayuu sheegay wuxuu yidhi waxadiikum waa idinkaga sheekaynaya can dalika arrinka asaga waxa loo diida idin sheegaya tan koobaad ama sinu iligtamiya facadmu waa laf laftana waxaa horaan loo sheegay inay tahay acaamu ikhwaanina min aljinni walaalaheen jinniga cunadooda weyaan ilahay baa u cuntay oo cunto u saara weyaan wa ama dufru ciddada rmeya famud alxabasha nimanka xabashada ahaa oo gaalada ahaa ayaa waxaa midi ay uhayd wax ku gowracan jiray gaalada in la khilaafana maxay tahay hadyu nabiy cala sla hady lmuslimiin sidaa darteed waxaa weyaan wuxuu nabiga leeyahay maa anhara dam wix dhiig daadiyo oo magaca lagu xuso hala cuna wixii aanan ka ahayn laf amaba ilig iyo waxaan ka ahayn cidi weyaan hada wallahu aclam wsala allah waslama cala cabdihi warasuulih mustafa